وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كيرني لما عبحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى xalaqadani waa xalaqadii lixi tobnaad waana xalaqadii ugu dambeysay biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaanu ka bilaabeynaa laba baab oo ka ka ka koobnaan doonaa baabka koobaad annahyu can aljidaali fi ddiin baabka kale oo ah altaxdiiru min mujaalasati ahli اlahwa labadaa baab baan ku khatimi doonaa in sha allahu tacaala hal dersi buu noo noqon doonaa in sha allah annahyu can iljidaali fi اddiin wuxuu baab u yahay reebid la iska reebayo dood lagu doodo fi amri اddiin diinka amar arrinkiisa oo lagu doodo wuxuu yihi mualifku raximah اllah wayanha ahlu الsunati wاljamacati can اljidaali wاlkhusumaat jasak allah khayr wاlkhusumaati fi اddiini id qad xadara الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama fi dalik wayanhaa ahlu sunnati waljamaaca waxay reebeen oy dhaleeceen usoo jeediyeen dhaleecayn can iljidaali dooda waalkhusuumaati muranka fi diini diinka lagu marmo muranka diin diinta dhexdiisa laba weeye muran loola jeedo in baatilka lagu baabi'iyo muran loola jeedo shubuhaad baatila in sharciga lagu furo dood loola jeedo in xaqa la qariyo iyo dood loola jeedo in xaqa lagu difaaco xaqana la caddeeyo dariiqo iyo qaab wanaagsan oo edab la socoto iyo ikhlaas iyo xaq raadis iyo xujada oo dadka loo caddeeyo taasi way bannaan tahay bal way bannaan tahay ma ahane xaaladda ay daruuradu wacato waa daruuri nabiy llaahi ibraahim baa wuxuu la dooday namruud binu kancaan soo saas ma ahayn soo qur-aanka suurat lbaqara ilahi nooguma sheegin waid qaala ibraahimu muxuu yihi eh, alam tara ila aladi xaaja ibrahima fi rabihi an aataahu allahu lmulk id qaala ibraahimu rabbiya aladii yuxyi wa yumiit qaala ana uxyi wa umiit waa la doodayaa faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilm faqul tacaalow nadcu abnaa'ana waabnaa'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum huma nabtahil fanajcal lacnat allahi clى alkaadibiin suuratu ali cimraan ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن jadalka xaqa lagu raadinayo diintana lagu difaacayo ee xumbaarsan adabka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo ikhlaaska waa mamduux waa ammaanan yahay laakiin midkan hadda hore ee nalooga digayo waa maxay waa midda shareecada la isku garaacayo ee qur-aanka intii lasoo qaado aayaddan aayadda lagu garaacayo ee xadiidkan xadiidka lagu garaacayo ayadoo ujeedadu ay tahay itibaacu lhawa ayadoo loo hiilinayo maxay naft ayadoo loo hiilinayo madhab ayadoo loo hiilinayo xarako ayadoo loo hiilinayo qadiya min alqadaaya dunyada adduunyo lagu gaadhayo madaxnimo lagu gaadhayo kulli adiga soo aruuri wax alla wixii xuduudu nafs shaydaanna uu madax u yahay arrinkaa shareecadeennu way reebtay sideedana waxaad ogaataan siday culammadu dhahaan kalaamu salafi qaliil kalaamu salafi qaliilun salafka hadalkoodu aada buu mar walba u kooban yahay daarta qof aamusan oo afgaaban waa wax wanaagsan laga yaaba inuu doqonnimo la aaminsan yahay laakiin markuu hadlo baa la garanaya wuxuu la aamusnaa siduu shaacirku yidhi wakam min saamitin laka mucjabin ziyaadatuhu aw naqsuhu fi takalumi badanaa nin aamusan laakiin markuu hadlo un baa la garan wuxuu la aamusnaa laakiin man samata naja qofka aamusa aamuska badan waa badbaadaya marka selafku hadalkooduna waa yaraa ficilkooduna waa badnaa wa kalaamu lkhalaf dadkii salaf ka dambeeyeyna maxay oo inagoo kalaa mathalan hadalkooduna waa badan yahay waxtarkooda iyo nacfigooduna waa yaryahay aada markaa la iskaga ilaaliya qiila wa qaala iyo muranka iyo fadhi ku kudirirka maanta adduunyada wax walba takhasus baa loo daayey ilaa diintii ma ahani caafimaad markay timaado shaqadan dhakhtar baa iskale lagulama mununo injineernimo markay timaado ninkaasi macluumaadku yaqaano lagulama doodo askarinimo markay noqoto iyo taktiig caskari ah haddee sargaalka arrintaa yaqaano ee soo bartay lagulama murmo laakiin diintu maanta aabiyi hooye ma leh agoon warkaa meel ka xariiqa shareecada maanta aabana ma male hooyana ma male saas daraaddeed nin walba wadaantiisu darsanaya nin walba wadaantiisu darsanaya kii caamayga ahaa kii culummada ahaa kii dhalinyarada ahaa ee shalay dhashay nin walba anigaa garanaya buu leey waxaan anaa garanaya anaa ka jawaabaya waxaan anigaa fahmaya ah, adigu ma fikerinaysa <laughs> waxaa nin caalim ahoo soomaalida culammadeeda kamid ah nin u yimid takfiir buu ahaa markaasuu yihi sheekhu kitaabka bukhaariga ii laqbe carabi ahaan carabiga isu kaysaar war soo gaal inaan ahay ma aaminsanid ha waan ogahay inaad gaal tahay inaad gaal tahay waan ogahay laakin carabigaa umaan raba inaan kaa faa'idaysto laakin waxa aayaddu tahay xadiidka anaa garanay meeshaan dhigayo yaa cunug yarna sheekhi wa nin dheer oo caalama wey le anig ii laqbe waxba adi kaama geline adna waan ogahay inaad gaal tahay marka jadalka diinta diintu waan ku soconaya jumlada maanta diinta islaamku waa rajo iyo agoon isku darsaday wey waayo qof walbaa doonay inuu ka jawaabo ha laga edebsado faa'ido yar baa halka kusoo qoray aada cajaaib u ah walacala bacd alcisha inaan kelimadaa baraarujino kelimadaa waxay leedahay min mukhtasaraati almawaacidi wa baliiqi alqowl hadallada culimadii hore laga soo gaaray ee aadka u xeel dheer mataqaanaan man lam yataأdab maca allah fawqa alard man lam yataأdab maca allahi fawqa alardi adabahu allahu taxta alard qofkaan ka edabsanin ila allah tabaaraka watacaala adduunyada dusheeda qofkaan alle kaga edabsanin dhulka hoostiisaa lagu edbin doonaa dhib ma leh munkar nakir laga bilaabo ilaa qabriga ilaa qiyaamo halkaasaa si fiican lagugu edbin doonaa macalimiin fara fiican ba halkaa jooga man lam yataأdab maca allahi fawqa alardi adabahu allahu taxta alard qofka inuu aada isu ilaaliyo oo diintiisa ilaaliyo oo qodob aad muhiim u ah weyaan wayanha ahlu الsunati wاljamacati can اljidaali wاlkhusumaati fi اdiini id qad xadara nabiyu salى اllahu alayh waslama fi dalik nabigu arrintaa waa ka digay fafi صaxiixayni can الnabiyi salى اllahu alayhi waslama qaal iqra'u lqur'ana ma اtalafat calayhi qulubukum qur'aanka waxaad akridaan inta ay quluubtiinu isu dulmayso inta aad wax isla fahmaysaan qur'aanka aqriya qur-aanka aqriya inta ay quluubtiinu isku ogosho waa qiraa'aadkii faida اkhtalaftum haddii aada isku khilaaftaan qur'aankii faquumuu canhu kaba istaaga meesha aayadda intaad macnaheeda isla isla ogoshihiin qur aanki aqriya oo ku dhaqma mar hadduu ninkan aayaddan xagga u jiito kanna xagga u jiito meeshaasi khayr ma yaalle ka kaca maanta qur-aanka see loo galayaa soo harag yaroo lagu fadhiista ma laba wadaad baad arkaysa ad hal aayad bay isku garaacayaan waa labadii wadaad ya maaha hataa caamo maaha ma diidani fahamka anigu aayaddan aan ka fahmay anigoo istinbaadka iyo axkaamta iyo luqadii iyo usuushii iyo aalaadkii naxwadii sarfigii iyo balaaqadii wixii istinbaadkan iyo axkaamtii aalaadkii lagula soo baxayo ee istinbaadka lagu soo saaranayo haddaan anu isticmaalayo adigana isticmaalaysa waxba laislama waynayo soo saas ma ha waxba laislama waynayo aayaddan fahamkeeda waa la isla gaadi waayo qur-aanku luqada carabi kusoo degay soo ma dhibaato ma leh laakiin hawe hadday meesha soo gasho hal aayad ba arkay iyadoo lasku garaacayo qur-aankii baad arkay iyadoo lasku garaacayo aayadii xadiidka arta iyadoo lasku garaacayo waa musiiba cas musiibat lcasr iqra'u lqur'aana ma talafat calayhi quluubukum faida khtalaftum haddaad qur-aankii isku jijiidataanoo nin walba uu meel la aado faqumuu canhu fadhigaa ka kacoo ka istaaga qur-aankana joojiya meeshaana ku kala taga ilaa inuu yahay maxaa la yidhahdaa munaadaro cilmi ah oo aayaddan la isfahamsiinayo aayaddan caam bay faaideysaa maya aayaddan khaas bay faaideysaa okay aayaddan hadday caam faaideyso asalka caamka asale eh, hadday aayaddan khaas faaideyso waxa khaas yeele keen wax dhibaato maleda nin baa maalan wuxuu yihi qubuurta waa loo safri karaa nin baa wuxuu yidhi dhibaato ma lehe in qubuur loo safro waad sheegtay yani waxa qubuur in loo safro caddaynayo keen lakin saddexda masaajid in loo safri karo la tushadu rixaalu ila ila halaathati masaajida masjidi hada wa masjid alxaram wa masjid alaqsa waan garanay dhibaato ma leh si fiicana laisu fahmo waa wax la iska dhaadhicin kara soo ma wa fi lmusnadi wa sunan ibn maajah wa asluhu fi صaxiixi muslimi can cabdillahi bn camrin cabdillahi bn camr bn caas ana nabiya sala اllahu alay waslam kharaja wahum yakhtasimuuna fi lqadr saxaabadii buu nabigu kusoo baxay ayagoo ku murmaya qadarka qadarkuna waa abwaabta aan soo marnay aan si boobsiisa kusoo marnay runtii ee mudnayd in wax badan lagu istaago marar badana dadka inta badan ishkaal ka gala qadarka fakaan mar alla mar kusoo baxay fakaanamaa yufqau fi wajhi rumaana min alghadab allahu akbar yufqau waxaad moodaa nabiga in lagu jeexay oo lagu dhuftay fii wajhihi wejigiisa in lagu dhuftay yufqa in lagu jeexay oo lagu dhuftay fi arum xab eh, rumaan rumaanku waa baalka la yihahdo maxaan dhanaa waa rumaan xabat rumaan midhahan yare ya af soomaali mu la dhaha rumaan umaa dhanaa xabada baalka yare la cuno wey wzaytuna wrumana qur-aanka soma soma rumaanka in waa baalku adag yahay oo xanuun badan yahay in lagaga dhuftay ayaad moodaa isha oo lagaga soo tuuray min algadab caro daraadeed nabigu fiiri ma cadoon jirin akhlaaq bu alla siiyey wa inaka la calaa khuluqin cadiim lakin wuxuu ka cadhooday ma garanaysaa nabiga sala la slam shay adag wey nabigu waxa ka cadhaysay waa maxay waa shay adag fa qaala wuxuu yihi bihada umirtum abihada umirtum istifhaam iyo calaamatu tacajub saar abi hada umirtu war ma kaasaa laydin amray war ma arrin kaasaa laydin amray waayo minaad diinta saa ugu doodaan baa laydin amray fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war nabiyu xay nabigii baaba jooga sala allahu alay salam fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inamaa shifaau lciyi su'aal jaahilka daawadiisu waa su'aal waxaada garanaynin waxaad dhahdaa tacalam laa adri fain qulta laa adri callamuuka xataa tadri wain qulta laa adri saaluuka wain qulta adri sa'aluuka xataa laa tadri tacalam laa adri ma garanayo waa nisfu lcilm waxaan ma garanayo maceebba sheeko ya haddaad wax walba dhahdo waan daadshay ama aad dhahdo waa laguu yaqaan ya wax walba adeer laguma yaqaan waan daadshay wax la yidhahdana ma jirto waxaan ma garanaya dheh ah. fain qulta laa adri arday baa tahay callamuuk xataa tadri fadhiiso culamada hor fadhiiso oo lagu baraya wain qulta adri haddaad ada wax walba waan aqaanaa sa'aluuka waa lagu weydiinaya xataa laa tadri inta albaabadu kaasoo soo xurmaan madaa wax walba yaqaan taa kaga bax abi hada umirtum aw lihada khuliqtum iska daa wax kale ma waxaasa laydin abuuray tadribuuna alqur'aana bacdahu bibacd u fiirso qur'aanka miyaad qaarkii qaarka kale ku garaacaysaan oo axaadiidti iyo axaadiisi baa laisku garaaci oo axaadiidkaba xadiidan baa qur-aanka lagu garaaci abihada umirtum aw lihada khuliqtum tadribuuna alqur'aana bacdahu bibacd bihada halakat lumamu qablakum nabi sal slam dooda noocan ee caqiimka ee mandhalayska ah ee aad diinta ku doodaysaan ee aan caqli iyo ikhlaas iyo xikmad midna ku soconin he sababkeeda ayaa umamkii naga horreeyay ba lagu halaagay umamkii hore waxa lagu halaagay hadal badni iyo dood bay ahayd wixii lagu halaagay hadal badni iyo dood bay ahayd bal jaa alkhabaru alkhabaru xadiidkana waa lagu iطlaaqa طabcan bal jaa alkhabaru khabarkii baa yimid biana aljidaala cuqubat min cuqubat اllahi fi lumma jadalku iyo doodu waa cuquubo iyo ciqaab kamida min cuquubaat illah alla waxyaabaha uu wax ku edbiyo ku qabto fi lumma oo waaba ka daliilkii fiiriba fa fi sunani tirmidiy abu ciisa tirmidiy muhallath alxarakaat aلtermidi wاturmidi wاtirmidi raximah اllah wbn majah alqazwini raximah اllah min xadiidi abi umamata albahiliy radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam xadiidkan fiiriya xadiid صaxiixa wey maa dalla qawm bacda hudan kanuu calayhi ilaa uutu ljadal bal u fiirsada xadiidkan maa dalla qawm qolo ma dhumaan qoladu waa nakira zaman kastay joogi karaan so inay tanwiin saaran tahay ma aragtaan waa nakira maa dalla ma dhumaan qawmun qolo goorma bacda hudan hanuun kadib qolo markay hanuunsanaayeen oy iimaan lahaayeen oy barwaaqaysnaayeen kadib qolo ma dhumaan alaa bacda hudan kaanuu calayhi hanuun ay ku dul sugnaayeen kadib qolo ma dhumaan ilaa hadday dhumaan uutu waxaa la siiyaa aljadala dood waxaa lagu imtixaamaa muran maxaa shaqo looga dhigaa dood iyo muran lagu murmo diinta lagu murmo qadarka lagu murmo aakharo lagu murmo wax walba lagu murmo wax walba muran ka keenado so ummaddu maanta khatar kuma sugno ummaddu haddayna cilmi ku soconin maxay ku soconaysaa dood iyo muran sooma ummadda maxaa kala haga aqoon iyo cilmi macrifo ummaddu haddayna aqoon iyo cilmi lahayn waxaa lagu imtixaamaa inay doodaan oo hadlaan oo nin walba doonayo maxay wuxuu doono inuu sheego nasal allah alcafwa walcaafiya uma qara'a nabigu wuxuu aqriyay sal slama ma darabuuhu laka ila jadala suuratu zukruf aayadda konton iyo sideed aayad maxaa kasoo bilaabanaysay fiiri aayadda walama duriba bnu maryama mahala ida qawmuka minhu yasiduun وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل alla muxuu ku bilaaba aayadda subxaana wa tacala maxaan ka soo bilaabaad aayadda ya walamaa duriba bnu maryam alla wuxuu yidhi walamaa duriba bnu maryam walamaa duriba bnu maryam nebi ciise markaan tusaale ka dhignay mathalan markaan ka dhignay ilaa qawm qowmkaaga markaan tusaale ooga dhignay nebi maxamed alayh salaam oo quraysha waaba ayagoo diiday waawka laakiin waxay ka dhigteen qaaluu aalihatunaa khayr am hu waxay dhaheen ma ilaahyada iyo asnaamta aan caabudaynaa khayr badan mise ciisa khayr badan fiiri waxay keeneen ma qoryo iyo nabi miyaa laysu keeni karaa alle wuxuu yidhi arrinkaasi way ogyihin xaqiiqade maa darabuuhu laka mahmaah kagama ayna dhigin waxay ku mahmaahaan iyo methel iyo tusaalo ma ayna ka dhigin laka adiga nabi maxamed alay slat slaam ilaa jadalan dood un bay oga dan leeyihin way og yihin xaqiiqade dood bay oga dan leeyihin maa darabuuhu laka ilaa jadalan yacni tusaale oo ma ayna soo qaadanin ciise iyo isbarbardhigga maxay asnaamta ay caabudayaanoo oo hubel iyo kuwa lamidka ah ilaa jadalan muran bay oga dan leeyihiin maxaa dhahay in huwa ilaa qawmun khasimuun in huwa ilaa cabdun waa nabi ciise ancamna calayh wajacalnahu maala lib ilaah ma aha aalihatunaa khayrun am hu maxay oga jeedaan ma darab ayadu marka intaaso dhan baa ka maqnayd oo macnuhu markaad isku soo qabataad garanaysaa marka qaala imaamu axmed imaamu ahli الsuna waljamaca raximah llah wuxuu le usul الsuna cindana usuusha ahli الsuna waljamaca cindana macshar ahli الsuna atamasuku waa qabsasho bima kana calayhi asxaabu arasul sal l slam saxaabada nabiga waxay ku dul sugnaayeen oo la qabsado tamasak bixabli illahi wtabic اlhudaa walaa taku bidciya lacalaka tuflixu marka ma kan bima kana calayhi asxaabu rasul wاlاqtidaau bihim iyo in ayaga lagu daydo iyo wa tarku lbidaci iyo bidco oo laga tago wixii diinta lagu soo daro qaab cibaadana loogu soo daro saxaabi iyo taabiciyiin iyo taabici taabiciinna aynan ogeyn ayaa bidco la dhahaa wixii adduunyaha way foonta antum aclamu minii biamri dunyaakum nabig sal slam war adduunyadiina idinka iga yaqaana ama aakhara wixii la xidhiidha oo cibaado ah kullu cibaadatin taftaqiru ilaa daliil cibaado walba waxay u baahan tahay daliil ku tusiya qof baa ku yidhi mawliidkaan dhigaya war maxaa ku tusiyey mawliidka ii kembal ya maxaa ku tusiyey ayd qur-aana miyaysaa maya oo xadiid mahaysaa maya meelo luuqluuqaba wax laga raadiyaa waaya abubakr ma sameeyey maya maadaa ka jecla abubakr nabiga maya cumar ma sameeyey maya oo maadaa ka jeclaa maya wahaakada saxaabadii ma sameeyeen maya oo waxayna hadday saxaabo khayr ku jiri lahaa la sabaquuna ilay way nooga hormari lahaayeen taabiciyiintii waxay saxaabadii garan waayeen meel adu garan weyday taabiciyiinti ma sameeyeen maya taabicil atwaac ma sameeyeen maya oo yaa keenay shiico faatimiin oo cubaydiyiina waa ariib wax la yaab la waay dad baase lagu imtixaamay oo weli murankii taagan markaad or waxaa ka daaran waxaad ii nabigay diidan yihin alay slat slam salaad bay gama ansaxaysa haddaana nabiga ku salin alay slat slam usul sunati cindana tamasuku bima kana calayhi asxaabu rasul wa tarku lbidcati wa kulu bidcati fahiya dalaala bidco kastana sideeda waa baadi bidca xasana cidda laga maqlay ayadaa daliil laga rabaa nabigu kullu xagga usuusha markii loo noqdo qawaa usul fiqiga cilmiga la yidhaahdo waxa jira alfaad cumuumka faaideeya kulludaa weliba waxaa la yidhahdaa kullu waa min acami alcumuuma cumuumka waxyaabaha keena bay ugu caansan tahayba kullu man calayha fanin wayabqa wajhu rabbik fahiya dalaalah wa tarku lkhusuumaati iyo dooda in laga tago iyo waljuluusi maca asxaabi alahwaa baab kalaan ku tegi doonaa baab soo socda dadka hawadooda raaca in saaxiib lala dhig laga dhigto oo lala fadhiisto ayay salafku diideen iyo wa tarku lmirai waljidaali in lala doodo ilaa in xaqa la caddaynayo oo qaab wanaagsan loogu sheegayo iyo walkhusuumaati fi ddiin aljadal lmadmuum waataan idhi jadalku laba u qaybsama aljadal lmadmuum walmaxmuud midka eedaysan ee lecaay waa kee wa kullu dalika min aljidaali bilbail waxaan soo sheegnay oo hadda aan sheegnay oo dhan oo khusuumada ka tag waxaasoo dhan lagu leeyahay waa fi ljidaali waa muranka bilbail lagu doodo markaad batil ku doodayso sharcigu ma ku ogoli inaad batil ku doodo ma lagu ogol yahay inaad batil difaacdo macsi inaad difaacdo shirki inaad difaacdo dulmi inaad difaacdo qabiilkiina aada dulmi ku difaacdo wa inana aljidaalu bilbatil wey annagaa ree hebela ah markaad leeda annaga ah, batil waad na ogtahay sooma kulli waa aljidaalu bilbatil aw iljidaali fi lxaqi aw iljidaali fi lxaqi bacdama tabayana ama markii laguu caddeeyey xaqa kadib inaad doodii sii wado aw iljidaali fi lxaqi baad ku doodaysaa goorma bacdamaa tabayana marka uu kuu caddaaday kadib aw iljidaali fi ma laa yaclamu almuxaaju ama waa dooda qofku wuxuusan ogeyn almuxaaju qofka doodaya wuxuusan cilmi ulahayn uu ku doodo laa yaclamu hada shay wamaca dalika yujaadil wa yukhaasib aw iljidaali fi lmutashaabihi ama waxaad ku doodaysaa waa qur'aanka iyo axaadiidta waxa isdhex galay aliflamim baad maanta o dhan macnada raadinaysaa aliflamim sod baad macnada maanta o raadinaysaa ya mutashaabiha dadka quluubta ka jiran unbaa raacraaca inanay aayaadka labay u qaybsadaan aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat mutashaabihaadka waa aayadda laba macno iyo ka badan faa'iideynaysa ayaa mutashaabihaad la yidhahda faama aladiina fii quluubihim zaygun ay maylun can alxaq fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaa alfitna wa ibtigaaa ta'wiilihi sidaa daraaddeed wixii mutashaabih ah ta'wiilkiisu laba mid u wey wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah in la yidhahdo ilaahay bese og tabaaraka watacaala iyo wowgaa inaan lagu istaagin oo wowgan la yidhahdo waraasikuuna waawul istinaafiya laga dhigo iyo in mataqaanaa lagu cadfo oo la yidhahdo ila allahu waraasikuun alla iyo kuwa cilmiga ku xididaystay baa og tabaaraka wa tacaala calaa kuli xaal aayaadka mutashaabiha ah inaan la dhex boodin oo min aqr-aan aw iljidaali bigayri niyatin saalixa ama doodaad waxay ku dhisan tahay waxaa niyad wanaagsan ahayn oo hawa nafs iyo intisaar nafs iyo intisaar limadhabika wa shaykhika aad leedahay aniga sheekhaygaa saas yidhi ya ama sidaa ma aanan maqli jirin ma aanan arki jirin qul awalow kaana aabaa'ukum laa yacqiluuna shay-a walaa yahtaduun oo aabayaalkiin iyo awowyaalkiin aad leedihiin inaa wajadnaa aabaa'ana aad leedihiin calaa umma aad leedihiin ilahay baa jawaaba wuxuu yihi qul awalow kaana aaba'ukum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun waxaan maana arki jirin madiinba waxaan maana arki jirin ma cilmi ba culama allahi may cilmi ma waxaan maana arki jirin laakiin waxaa cilmi ah shaygani ma mawaafaqsan yahay maxay kitaabka qur'aanka ah iyo sunada nabiga sal ly slam iyo fahmu salafi hadihi lumma waxaan aad nafteyda ugu waanin lahaa qof kastoo muslimo intaad nooshahay ha ku mashquulin waxaan maana arki jirin iyo waxaan maana maqli jirin waa takhalluf waana jahli laakiin waxaad u bandhigtaa waxani kitaabka qur'aanka iyo sunnada ilaa waktiga ayaad kaa dhacaya kaana dhamaanaya waxaan la hadlayaa soomaali ah waxaan moodayna af soomali ku hadlayay baaraka allah fik waa tabtaas wey <laughs> khayr allah waa sidaas wey xaqiiqada waa in arrinta aan awljidaali bigayri niyatin saalixa sax jazak allah khair akhi fadhiga baan ku qurxinaya waa saxan tahay jazak allah khair waa laga marka qaarkood in doodaadu inay ku dhisan tahay inaad u hiilinayso maxay sheekhaagii ama madhabkaagii waxaa soo maray muslimiinta tacasubka madhabiga ah in la yidhahdo ana xambeliyun maa xayitu wa nasixatii linnaasi an yataxambaluu anigu xambeli baan ahay intaan noolahayna xambeli baa noqon madhabka xambeliga waxaan kula talin lahaa qof kastoo taladeeda dhegaysanay inuu madhabka xambeliga noqdo limaada waxaa laga doodayaa gabarh xambeli ama guursan kara nin shaafica maya so yaa ma halkaasay muslimiintu soo mareen waa gariib waa cajiib inay muslimiintu ilaa hada almustawa inay soo mareen oy markaa ay gaadheen soo khatar maa sida madhabka loogu tacasubayo soo ma marka inaa sheekhaaga xarakadaada jamaacadaada qabiilkaaga gobolkaaga waxaasoo dhan inaad xaqa indhaha iska tirto dado shaykaygii baa yidhi oon xaq ahayn xarakadaydii baa tidhi oon xaq ahayn madhabkaygii baa yidhi oon xaq ahayn ugaaskaydii baa yidhi maraaqaygii baa yidhi garaadkaygii baa yidhi wabarkaygii baa yidhi saa loo xanaaqin nina baaladu magacyadu waa lakela suldaankii baa yidhi iisa waday raalli hada ciday ka maqan yahay suldaanki ya wabar waa shay caaqil iyo awey sheekh muxuu ahaa maya mid baan la ahay boqor imaam imaam axsant imaam haas imaamkaana wuu jiraa marka waxaasoo dhan haddaad waa itibaac indhala-aana ood raacayse culama allahi waxa la raacayo muxuu yahay waa kitaabka quraanka aanka iyo sunada ay la socoto fahamkii saxaabada iyo taabiciintii taabici atbaaca intaasaa diin noo ah wixii intaa ka badan ama ka hooseeya waqtigiina ha ku dhuminina wanaxwi dalik aljadal lmaxmuud hadaba dooda macaan ee la ogol yahay ee ammaanan ama ida kana aljidaalu liidhaari اlxaqi wa bayaanihi min caalimin lahu niyatun saalixatun multazimun biladabi fadalika mima yuxmad allahu akbar hadal yani waa jumlo uh, mudan in lagu qoro yani bimaai dahab biyaha dahabka in lagu qoro intaa aan sideeta u qabano muxuu yihi mualifku raximah llah dooda banaan ee fiican ee wanaagsani waa mida liidhaari lxaqi in xaqa lagu caddaynaya maxaad ku caddaynaysaa xaqaad caddaynaysaa ko wa bayaanihi waad caddaynaysaa yayna ka soo fulaysaa ma qof kasta oo caamo ah may min caalimin nin cilmi u leh oo caalima ah. weliba caalimkaasoo lahu wuxuu leeyahay markuu doodayo niyatun saalixa hawo waa ka maran yahay waxaan sheegayno o dhan waa ka maran yahaye ujeeddadiisu waa xaqa bayaani ayadoo la socoto niyada oo haddaad xaqa adiga lagaa helana cala alra'si walcayn waan raacaya samicnaa wa aacnaa weli laba wadaad oo soomaaliyeed oo dooday isu garaa ma arteen balaa lasoo raadiyo adduunka intiisa kale intay niqaashaan ayuu nin dhahaa nacam mas'alada waa layga hayaa waa la iga bediyey xaqi baan ii caddaaday waan kuu mahad celinayaa shukran aniguna xaqaan raacay waa laga hayaa adduunka intiisuna muraajacaad baa la dhaha wa arkaysa fulan labaatan sano waxaa fatwoonayay uma taraajaca xaqi baa u caddaaday nuuqish wa nuudira waa lala niqaasho waa lala munaadarooday kadibna xaqi baa u cadaaday wa taraajaca wa rajaca ila alxaq bal hala soo helo laba wadaad oo soomaaliyadu intay doodeen ay munaadaro sameeyeen mid yidhaahdo khalaas <laughs> waa isdhiibay marka wadaadka wuxuu sheegaya arrin marka wadaad iyo waran laba habeen maalmase waa la isradiyaa waa run radintu hadday cilmi leeda waan ogolahay lahay laakiin maadaama cilmi ku dhisnayd waxaan doonaynaa inaanu helno ya labadii wadaad inuu mid un lasoo helo de labadu xaq kuma wada socdaan soo sax ma labadu ma xaq bay ku wada socdaan maya labaduba xaq kuma wada mid bay masale ka khaldan tahay sooma midna way usaxan tahay sooma haddii la isfahamsiiyey muu kani ictiraafo oo uu yidhahdo maxay xaqi waan ogolaa arrintaasi in aada looga shaqeeya ubaahan tahay bisayl bayna u baahan tahay xadaarayna u baahan tahay waxayna ukhuduucaysaa anigoon culamada soomaaliyeed tuumaynin haddana kelimadan baa ixusay caalimun lahu niyatun saalixa lianna niyada saalixada maxay ku siinaysaa ya inaad isdhiibto oo dhado samicnaa wa aطacnaa multasimu biladabi haddana waa markii la doodayo waa in aadaabta munaadarada cay waynan jirin af lagaada waynan jirin shaksiga qofkood u gudubto waa inaynan jirin mas'alaan isku haynaa mas'alada ku ekow shaksiyadeeda ha usoo gudbin shaksiyadeeda ha u gudbin soo saas maaha laakiin mas'alada aanu ka wada hadlayno ee naga dhexaysa ee qur'aan leh ama xadiid leh qaababka aad u daliishanayso ama aan u daliishanayo anigoo maskaxdayda tuhmaya caqligaygana tuhmaya ra'yigaygana tuhmaya inta aan garanayo waa inaan kuu soo gudbiya qaab ay ku dheehan tahay adab iyo akhlaaq xubi iyo jacayl iyo bayaanin xaq taasa wax lagu gaari karaa falidalika mima yuxmad arrinka aan soo sheegnay waa midka la ammaanay qaala allahu tacala ala wuxuu yihi udcu u yeedh baa nabiga lagu yiri sal l slam ilaa sabiili rabbika rabbigaa diintiisa iyo caqiidadiisa waxaad ogu yeedhaa markaad dadka u yeedhsaa bilxikma adigoo xikmad ku dheehan xikmaduna waa shay walba meesha ku haboon oo la dhigo yaa xikmada dhahaa in alla allah soo xakiim ma aha shay walba meesha ku haboon buu dhigaa subxaana wa tacaala iyo walmawcidati alxasana waana wanaagsan waxaa laga wadaa walmawcidati alxasana hadal macaan oon tuurxaan lahayn hadal aan qofka dhaawacaynin hadal qofka qalbigiisa gelaya hadal daliil wata oo qur'aan iyo sunno wata oo daliil wata oo selafka fahamkoodii wata adigoo qoslayo u muusoonaya wejigaagana laga arkayo qofka inaad khayr la doonayso walmawcidat alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan kula dood baa la yidhi midda axsan weliba calaa wasni afcal siiqadu hadday marba wasanku afcal ku yimaado oo axsan ku yimaado oo akram ku yimaado waxa wey mubaalaa wey laqad khalaqna insana fi axsani wa farqun bayna xasan wa axsan farqiba udhexeeya hadaa xasanu wa hada axsan hada afdal hada akhyar hada akram hada afham hada aclam mubaalaga ku jirta marka alla wuxuu yihi fi axsani wajaadilun bilati hiya afdal hiya axsan midda ugu wanaaga hadal midka ogu wanaaga badan ficil midka ogu wanaaga badan wa qaala tacala ale wuxuu yidhi walaa tujaadiluu ha kula doodina ahla lkitaabi hadda waa yahuudiya nasaara hadda laga hadlaya xataa muslimiin maaya waa yahuudiya nasaara ilaa bilati hiya esh mar labaad hiya axsan ayadana alafdalu walaxsanu walakramu wlaf hadal midka ogu fiican ogu wanaagsan kula dood ilaa uu alla ka dhaho walaa tasubu aladiina yadcuuna min duni illah fayasub llaha caduwa biayri cilm gaalada ilaahyadooda ha caayn baa lagu yidhi oo maxaa dhacay tad cadhooto hadhihin ilaahaad caabudayso waa nooca waana nooca iyo nooc ka daran weya xaqan waana sa munaadaro maaha midda ilaahayga xaq ahaa buu markaa ayuu caynaya ilaahayga xaqa ahaa ayuu caynaya lama ogolo marka munaadaro maaha marka nin caytamay sidiisa waa laga adkaa soo sidiisaba qaacidaa qaata haddaa arta nin caytamay waa laga adkaaday bidaacadiisuna way yarta badeecadiisuna way yarta waa bidaacatin musjaa marka adoon xaraaqin xaqaaga gudbi soo fiican ma wa qaala tacaala ilah wuxuu yihi qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltana maxay ku dhaheen nuuxow qad jaadaltana waad nala dooday warkii baad nagu badisay fa akharta jidaalana weliba doodii baad nagu badisay ee fatinaa bima taciduna bal cadaabka aada noogu goodiyeysa noo keen bal qaaluu ya nuuxu qad jaadaltanaa faakharta jidaalana nuuxow doodi baad nagu badiso waad nala doodayoo doodi baad nagu badisay faatinaa bima taciduna bal cadaabka aada noogu yaboohaysa noo keen kaasle in kunta min asaadiqiin soo ma dhicin nabi nuux ha wuu dhacay rabbi laa tadarni rabbi laa tadar cala alardi ah, min alkafiriina dayaaran waa markii loo sheegay qof dambo rumayn doono inuusan jirin waa yimi marka wa akbara tacaala alla wuxuu noo sheegay can muxaajati ibraahim warkaa horuu iiga tegay ma custaan nebi ibraahim doodiisi uu la dooday ninkii ilaahnimada sheegtay ee la dhihi jiray namruud binu kancaan diinteennu ayadaa dooda wanaagsan asal u ah warkaa meel ku qoro dhalin yaro kulli qur-aanka akri cidda baqanaysa ee goodiyeysa waa cidda kale amaa muslimku wuuna sugan yahay doodiisuna way saxan tahay hal daqiiqa iyo ogolaa si sariica inaa amtila idinku siiyo mid waa qisadu nabi ibraahim nabi ibraahim laftiisa iyo aabihii iyo qoomkiisi oo dhan oo isbiirsaday suurat lancaam iyo suuraة اlambiyaa iyo suuraةu maryam aqri ilaa ay marka dambe dab u shideen oo ay dab ku tuureen allana u hiliyey tabaaraka jala wacala soo saas ma aha waxaad akridaa qisatu muusa maca fircawn bal qur-aanka suuratu ashucaraa iyo suuratu kulli bal aqri qasas bal wixii dhex mara fiiri xagee ku dambaysay munaadaradii nebi muuse iyo fircawn dhex martay saxaradii markii loo yeedhay oo la tuuray maxaa la yidhahdaa wixii ay soo melmaleegeen ee indhasaracaadka ahaa nabi muuse waaba kii cabsadayba laakiin markuu ushiisi tuuray waa tii wixii oo dhan cuntay fa ulqiya asaxaratu saajidiin qaluu aamanaa birabbi alcaalamiina rabbi muusa wa haaruun markii nabi muuse uu adkaaday oo laga adkaaday fircawn ninka goodiyey ma nabi muuse mise waa fircawn fircoon baa intuu cadhooday yidhi qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum ina hada lakabiirkum aladii callamakum asixra fala uqaطicana aydiyakum waarjulakum min khilaafin wala usalibanakum fi juduuci اnakli walataclamuna ayuna ashaddu cadaaba waabqaa qofka yidhi geedaadi ku xilxilaya ma nabi muusa mise waa fircawn waa fircawn asagaa cararay wahaakada qaabiil iyo haabiil markuu alla yihi id qaraba qurbana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhari oo haabiil la aqbalay ducadiisii oo qaabila la aqbali waayey ninka yidhi waxbaan dilayaa ma ninkii mu'minka ahaaba mise waa ninkii kale kii kalea wuxuu yidhi laaqtulanak qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak hada huwa alirhaab irhaabka xaqiiqiga kaa wey irhaabka runtae xaqiiqada ah ma aha muslimiinta irhaabka runtae xaqiiqada ah xoogaa ma cabsanaysaan mise w waa okay soo ma walidalika ba shaacirka wuxuu yihi waqatlu qirdin fi jariimatin fi gaabatin jariimat la tuktafar waqatlu shacbin kamilin mas'alatu fiiha nadar daanyeer duur duurka lagu dilay xuquuqdii xayawaanka o dhan baa istaagaya shacab dhan oo la baabiyena qiil baa loo haystaa irhaabiyiin way way tukadaan waa la fahamsama marka diintiina ku dheganaada ku ku dheganaada leesh leanna mabda'iina haysta caqiidadiina haysta lianna qofka muslimkaa isagaa xujada leh qofka muslimka ah ma aha qof wax dulmi ah qofka muslimka waa qof musaalim ah qofka muslimka oo qof badeeco aada qaali u ah wata oo ah aliimaanu billah walcamal saalix wa maa fircawn naam maa qawmi alayhi salaam maa qawmi wa musa alayhi salaam maa fircawn wa fi sunati dikru muxaajati aadam wa muusa aadam iyo muusena waa tii masaladii qadarka ee ku doodeen wa nuqila can salafi asaalixi waxaa laga soo raray munaadaraatun kahiira doodo aada u fara badan wa kulluhaa min aljidaali lmaxmuud kulligood waa dooda ammaanane xaqa la iskugu cadaynaye min caalimin lahu niyatun saalixatun aanu soo sheeg aladi tatawafara fiihi ay dhexdiisa laga helay kow alcilmu kow waa qodob koobaad waniyatu labo wlmutaabacatu wa adaabu lmunaadara waa meeqa waa meeqa waa afar ila tiriya o alcilmu waxa lagu doodaya waa inuu noqdo maxay anniyatu waa inay niyaduna saalix tahay oo xaqdoon tahay saddex almutaabacatu waxa la raacayo waa inay tahay nusuusta qur-aanka iyo iyo sunada nabiga ma aha inaad bidac iyo khuraafaad iyo quscabalaad lasoo fabarakaad lagu soo sameeyey inaad meesha la timaada ma aha la waxaad ku doodayso qaala laba qaal alcilmu قال الله قال رسوله قال الصحاaبة وma siوى ذلka fhuوa min وasاwiس الشhayطاaن siduu ninku yihi cilmiga laguu sheegay waa qal الlahu qala rasulhu qal الlahu qala rasulhu marka doodaa iyo murankaa dadkii aadka ugu mashquulayna marka dambe iyo cilm اkalaamka iyo cilm اfalsafada iyo waa kuwii marka dambe yihi نihaayaة iqdaam اcqul cqaal وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وآخر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا in allaha kariha lakum halaath qiila waqaal yani inaad maantao dhan hebel baa yidhi hebel baa yidhi allaa yidhi rasuul baa yidhi soo ma taa weeye maxaliga midda la doonayo in lagu doodo markuu yihi wqul inama aliimaanu qawlu waniyat waficlu calى qawli nabiyi musarixu wayanqusu طawra bilmacaasi wataarata biطaacati yunma wafi lwasn yurjacu wadacanka aaraء الrijaali wa qawlahum wadacanka aaraء الrijaali wa qawlahum faqawlu rasuuli اllahi azkى waashraxu walaa takun min qawmi talahw bdiinihim fatطcana fi ahli اlxadiiثi wataqdaxu leesh lianna haddaad cilmulfalsafo ku doodo iyo qiila wa qaala axaadiisaad duraysaa sunada nabigaad duraysaa sala allahu aleyh wasalama doodaaduna hebel baa yidhi iyo hebel baa yidhi bay kusoo gabo alcilmu qaala allah qaala rasuulu qaala saxaaba waa la fahm sooma halkaa way marka miduu doonayo dhaho walmutaabaca wa aadaabu lmunaadara munaadarona aadaab anigii adiga warqadan baan ka doodaynaa koobka kama doodayno miiskana kama doodayno taxriiru lmas'ala horta mas'alada laga doodayo waa in laisla ogol yahay waa in lastaxriiriyo oo mas'alada la cadeeyo la isla ogolaado waxaan ka doonayna waa mas'alada waa in la yidhahdo kadibna aadaabti kale la yidhahdo ataxdiiru min mujaalasati ahli laxwaa kadibna mualifku kitaabkan baabkan uu ku khatimi doonaa ilahay khaatimadeenna khayrka ku khatimo digid la iskaga digayo dadka hawadooda raaca ee naftooda raaca itibaacu lhawa waa cudur khatar a ah weeye qofka inuu naftiisa raaco hawadiisa raaco waa nabiga lagu walaa tattabic ilhawa fayudilaka can sabiil illah walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar marka dadka hawadooda raaco e saa sheegay taqliid lacma in dhal-aanta ku raaco e sheekhiisa raaco e xertiisa raace e jamaacadiisa hawaxan ku raaca e eh, xarakadiisa raace e qabiilkiisa raaca e naftiisa uhiiliya maxaa la yidhahdaa alhawa hawadana ilahay waa noo jiiday tabaraka wa taala akar waxadara ahlu sunati min mujaalasati ahli lahwaai walbidaci taxdiiran shadiida ahlu sunna waxay aada oga digeen oo in badan ay ka digeen min mujaalasati ahli lahwaa dadka hawadooda raaca in lala fadhiisto iyo walbidaci iyo bidcooyinka dadka ku caanbaxay taxdiiran shadiidan lakiin maanta maca alasaf aad looma garanayo ahlulbidaca nin walba marka qofka khilaafsan ba ahlulbidaca soo mada arkin anigi adi haddaan iskhilaafno aniga ahlulbidac baan ah wax aan bidco laga dhigin bay dadku bidco ka dhigaan mas'alada waa midaan lahaa u ubaahan tahay horta maxaa bidca la dhahaa bidcaduna aqsaan bay leedahay bidca mukafira wa gayru mukafira bidca qofka uu ku gaaloobayo iyo mid uusan ku gaaloobaynin marka waa in aada loo ogaado horta maxaa bidca ah ma aha qofki ani ikhilaafo inuu takfiir yahy qofki ani ikhilaafo inuu ahlubidac yahy ma man miisaankaa saas ma hakada tuuradu libil sidaa geela looma arooriyo saa geela looma arooriyo bidcadu waa wax la yaqaano oo macruufa mukhaalafa bilkitaab wasunna walidalika sheekhu markuu soo aruuriyey waxaan arki doonaa meeshuu madaxa ugeliyay marka u udambaysa wuxuu yidhi liana mujaalasatahum fiiha in nimankaa lala fadhiisto dadkaasi waa mukhaalafatu amri illah amarki ilahay baad khilaaftay wahiyo calaamatu muxabatihim waxayna calaamo iyo daliil u tahay inaad ayaga jecesha mar labaad oo ku celinayaa maanta qof kastoon ani iskhilaafno haddaan dhaho waa bidcoon u daliishado masaxba kan aan dha hebelow haddaad hebel la socoto aniga agtayda bidcuu kaga xukuman yahay wadaad hebel baa yidhi ninkaa waa bid bidca ama sheekha waa bidac ama masaajidka waa bidac saa daraaddeed haddaad la socoto inaad jeceshahay bay calaamad u tahay ama haddiid arto adoon la socda waxaa lagaa saaraya kooxdaadi iyo kuwaad ka tirsaneed baa laga saaraya weligay faham ka qaloocan oo ka maroorsan weligay ma arkin waxay u baahan tahay maxaa bidca la dhahay in la ogaado yaa bidca markay tahay in la yidhahdana bidcadii la kala saaro kadibna dawaabideeda lagu sharxo marka nin walba hadduu dalwa dalwa waa dhib waay way calaamatu maxabatihim wamujalas wa mujaalisuhum lafadhigo la fadhiisigooduna calaa khatar khatar bay ayaa ka dhalanaysa min alinqiyaadi ilaa dalaalihim inay baadinimadooda ay kuu jiidaan inay baadinimadooda he ay kuu jiidaan bay khatar ogu jiraan iyo wa mutaabacatihim calaa bailihim iyo inaad baatilkooda aad ku raacdo de waa run waa khatar qaala ibnu taymiyata shaykh islam ibnu taymiyata raximah llah wuxuu yihi wlbidcatu alati yucaddu biha arajulu min ahli lahwa ma shtahara cinda ahli lcilmi bsuna mukhaalafatu ahli lkitaab wasuna raxmat llahi calayka ya bna taymiya run buu sheegay waa cajiib wuxuu yihi kaanamaa inaan daaweynayo qodobka hadda ka hadlaynay ee maanta labada iskilaaftaba ama labadii jamaaca iskhilaaftaba ama labada kooxooda iskhilaaftaba oo mid walba mid ka leeya maadaamu aniga ikhilaafay ana cala alxaqi wa huwa cala albatil wuxuu yihi walbidcatu alati yucaddu biha arajul bidcada lagu tirinayo qofka min ahli lahwaa inuu yahay bidcada la dhihi karo ninkaa waa ahlulahwaa waa ma shtahara cinda ahli cilmi bisunna waa ma wixii ka caan noqday ee caanka noqday cinda ahli lcilmi alcilmiga agtooda bsunnati mukhaalafatuha lilkitaabi wasunna yacni waa waxa ahlisunna ahlicilmiga agtooda caan ka noqday yacni mukhaalafada ay ku cad yihiin kitaabka qur'aanka iyo sunnada ka bidcati alkhawaarij maalan sheekhu meeshu tusaalaha ka hasifay shekh islam taymiya ka bidcati alkhawaarij khawaarijtu bidcay la timid oo maxay dhaheen iimaanku ma ziyaado mana nusqaamo waa bidca iimaanku ya ima inay bahashaa buuxdo ya ima hadday isdhinto inuu gaal noqdo oo kabaair noqdo waa bidco badan soo maaha waa bidca aad u yaabadan dadka way la yimaadeen bidcada ka bidcat alkhawaarij waana sababtay markaa dadka ule u laayaan wey ay wax u tagfiiriyaan wey waana tan ku dheeraanay ilaa xalay iyo habeen hore markaanu ka hadlaynay mas'alada mataqaanaa ku ku ku saabsan maaa aimada muslimiinta oo aanu lahayn ayagu mawqifkay qaateen waa maxay hadduuba imaamkan muslimiin muslimka ah uu ku dhaco kabiira min alkabaa'ir waa in lagu baxaa oo lala dagaalamaa wa hada mukhaalif lisunna arrintaas sunnada nabiga ayay khilaafsan tahay sala allahu alayhi wa alihi wasalam ka bidcati alkhawaarij warawaafid rawaafidaduna waa nimanka shiicada la baxay waaga hore magacooda raafida la dhihi jiray shiicana waa magac fiican maxaa yeelay waxaa weeyaan waa ina mi ina min shiicati la ibrahim laakiin magacanay isticmaaleen ku caanbaxeen laakiin asalkoodu waa kuwa xukmu caliyin rafdiyey saa daraaddeed baa raafida loo bixiyey waana nimanka adduunka hadda ku intishaaraya gaalana ay dabada ka wado doonaya inay ku faafiyaan caqiidadooda baatilka ee faasidka ah gabdhaheenna cafiifaadka ahaana ay doonayaan inay mutco wax la yidhaahdo oo sanadkii lixaadba la nasakhay oo khaybar lagu nasakhay maxaa la yidhahdaa ay maanta ay doonayaan inay ummaddii ay ku fasahaadiyaan oo ay dhahaan jibriil baa khaldamay markuu nabi cali u dhiibi lahaa buu nabiga udhiibay sal ly slam saan habeenkii dhaweyd aan u sheegnay oo kale aan soo tilmaanay nimanka ayagana khatartooda ayay leeyihin walqadariya nimanka qadariyada la yihahdo qadarkaba aan aaminsanayn ama qaybahooda iyo walmurjia nimanka murjiatu aljahmiya loo yaqaan ma aha murjiatu lfuqahaa ma aha ee waa murjiada maxaa la yidhahdaa camalkiiba ka saarta iimaanka camalkiiba iimaan ka saareen laa yaduru maca aliimaani macsiya walaa yaduru maca aliimaani damb iimaani ka iimaani jibriil wa mika-iil iimaani ka iimaani abi bakr wa cumar qofka hadduusan weligii waxba la imaanin oo tacriifka iimaanku muxuu yahay cinda almurji'a waa qowlun bilisaani wa bilqalbi faqad camal kuma jiro ha tukanin ha soomin ha salaadin dhinaca kale muslimiinta lay dhiigooda daadi xoolooda cun adiga jibriil isku meel baad jannada ka gelaysaan waxaas dadkaa wey dadka mataqaanaa iyo kuwa lamidka ah. qaala tacaala ilah wuxuu yidhi waida ra'ayta aladina yakuuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fi xadiiin gayri haddaad aragto kuwa la fadhiya iyo kuwa dhex dabaalanaya dheh ee dhex gelaya fi aayaatina kuwa aayaadka iyaga ku murmaya ee dhex gelaya ee iska dabaalanaya bilaa cilmin wa bilaa basiira ayagoon wa cilmi ku soconin faacrid canhum iskaga jeeso xataa yakhuduu fi xadiidin gayri ilaa sheekadan intay xidhaan ee sheeko kala galaan wa imaa yunsiyanaka shayطaanu hadduu shayطaanku hilmaansiiyo ood aragto ayada oo aayaadkii la dhex tiimbanayo baatilna lagu murmayo adiguna aad dhex fadhido oo shayطaanku hilmaansiiyo falaa taqcud bacda dikra xusuusasho kadib ha sii fadhiin ka istaag meesha maa alqawmi alimiin qoladaa hala fadhiisan soo qaacido fiican maaha cajiiba fadhigee la ogol yahay fadhigan oo kale fadhiga islaaxa bayna annaas fadhiga khayrka fadhiga sadaqada laisku amrayo fadhiyada wanaagsan wa ilaa fadhiyadeenna inta badan maxay u bateen ilaa man raxima rab lcibaadi qiila waqaal iyo kiiba iyo xan ilaa man raxima rab lcibaad qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi xabru hadihi اlumma wa tarjumaan lqur'an wahuwa ibnu النبي nabiy sala allahu alayh waalih wasalama ibnu cabaas wuxuu yidhi dakhala fi hadihi alaaya aayaddan waxaa soo gudagelaya kulu muxdithin fi ddiin qof kasta oo diinta kusoo dara waxaan ka mid ahayn qof kasta oo kusoo dara diinta wax aan ka mid ay aayaddan soo gelaya wa kulu mubtadicin nin kasta oo mubtadicana waa soo gelayaa ilaa adduunka laga rogo naqalahu arrinkan waxaa ka soo raray ibnu cabaas canhu xaggiisa albagawiyu alimaam albagawi kitaab tafsiira buu leeyahay miyuu sheegay ha albaiy bagawiyu fi tafsirihi alimaam ayaa kitaabkiisa tafsiirka ah maadaama cabdullahi bnu cabaas uu mufasir ahaa ayuu kaga soo guuriyey wa qaala ibnu jariir abari waa mufasirkii weynaa isna wuxuu yidhi wa fi hadi alaaya addaalatu alwaadixatu cala annahyi can mujaalasati ahli lbail min kuli nawcin min almubtadica walfasaqa cinda khawdihim fi bailihim ah ay intaha buu yidhi wuxuu yidhi aayaddan waxaa soo gudagelaya bu yidhi fi hadi alaaya addaalatu alwaadixa aayaddan waxaa ku sugan caddayn cala annahyi reebidna laga reebay caddaynteed baa ku sugan can mujaalasati ahli lbaatil dadka ahlu baatilka in lala fadhiisto reebidna laga reebayo min kulli nawcin min almubtadica addalaalatu miya axsantu qaala ibnu jariir itabr wuxuu yidhi wa fii hadi laaya addalaalatu lwaadixa sax jazaaka allah khayran waxaa ku sugan caddayn baa ku sugan addalaalatu lwaadixa yani waxaa ku sugan daliil cad calى annahyi can mujaalasati ahli lbail ahlu bailka inaanu la fadhiisano reebidna laga reebayo min kuli nawcin min almubtadica nooca ay noqotoba noocay doontaba ha noqotee maxaa la yidhahdaa mubtadicyada dadka macnaha diinta kusoo daray min kuli nawcin min almubtadica nooc kasta oy mubtadicadu tahay ama qaab ha ka yimaadeen khawaarij ama qaab ha ka yimaden muctazila ama qaab ha ka yimaadeen maxaa la yidhahda kuwo kale oo qubuur dul fadhiya oo intaa barya shee cabdiqaadirowda ku haya maanta dhan ma garanaysaa noocay doontaan ha noqdee iyo walfasakati kuwa ilaahay ka xarig furtay ee fusaqada ah ee dee ilaahay caasiyey tabaaraka wa tacaala cinda khawdihim marka waxyaalaha la yaab kale waxaa kamid a qolyaha heesa ayaa waa dhexdeena waxay sameeyeen ramadaankii hadda miskiin ka horreeyey hal xidhaalo qur-aanka abay ah sameeyeen hal xelaalo qur-aanka ah samaynaynaa baa layidhi ya ciyaar waay arrimaha noocaas kale waa ciyaar way qur-aanku hal xidhaalo ma gala adeer a ah, qur-aanka in lagu dhaqmo waa dastuur waa wax lagu dhaqmo waa wax lagu camal falo waa noolal maaha wax lagu tafakur laga dhigto oo ramadaanka la isku dhaafiyo oo aayaddaa soo tuuriyo aayaddaa madhamaystir iyo wax lamada dad asalkooduba camalkay ku jiraan uu yahay camal aan islaamka iyo muslimiinta midna ukhidmaynaynin anaga iyo iyagaba alla hanuuniyo wlfasaqat cinda khawdin fi bailihim qaal ibnu cabaas warqadda soo rog u dambaysa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu laa tujaalis ahla alahwaa dadka hawadooda raaca ha la fadhiisanin qaraabaan nahay iyo ya isku qoys baan nahay iyo isku gobol baan ka imaana iyo dee sheekadaa way fara badantah laakiin sunun baad ka qaaday iska ilaali haddaad dacwo ugu yeedhaysa lakiin sooma furno haddaad dacwo iyo khayr ugu yeedhayso oma furno haddaad masaajidka ugu yeedhayso sooma furno haddaad qur-aanka barayso sooma furno laakiin adig intuu ku duubsado inuu salaad la-aan ku dhigo middaa weye midda lagaaga baqayo ama caqiide xun uu kugu tallaalo oo nabiga gacantiisa uu kugu waraabin waayo maalinta qiyaamo ah, caamilatu naasiba aad ku darmato hal unabiukum bilaksariina acmaalan aad noqoto aladiina dalla sacyuhum aye fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca inay wax fiican la imaanayaan bay moodayaan adduunyada arrinkaa ku dagmine diintaada ayaan marti ha ah ka noqonin diintaada cid kale usii marin caqiidadaada cid kale usii marin matastacbadtum nnaasa waqad waladatku umuhaatum axraara goormaa dadka adoonsateen waxayba dhale dhasheen ayagoo axraare adi hooyadaa adoo xoray ku dhash soo maaha maskaxdaada xor u noqo diintaada baro manbicii iyo ishii iyo yaaxeentii iyo webigii iyo meeshay kasoo burqanaysay oo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga iyo sida ay salafku u fahmeen intaa ka diin dhigo cid kula dhala ah, cid adiga saad u dhalatoo kale u dhalatay oo sagaal bilood ku dhalatay adeer iga barakayso ha ka yeeli iga barakayso maxaa lagaa barakaysaa barakada kitaabka qur-aanka awey barakada sunada nabiga sal lay slam barakada waa diinta waa salaada waa soonka waa zakada waa xajka waa taacada waa qur'aanka waa adkaarta taasa baraka wakuka fa ina mujaalasatahum dadka la fadhigoodu mumridatu lilqalbi qalbigay cudur ku ridaan bui yani cudurkay kaaga ridayaan maxay xanuunay hala fadhiisanin tama bixamdi illaahi wa tawfiiqihi waa dhammaystirmay xamdiga alle sababtiibuu ku dhammaystirmay annaga awooddeena maha wa tawfiiqihi iyo waafajinta alle kitaabu lmuctaqadi asaxiixi alwaajib calaa kuli muslim ictiqaad sheekh wuxuu yidhi as'alu llaha tacaala allaha sarreeya waxaan weydiisanaya an yajcalahu inuu ka yeelo kitaabkan isaga ah liwajhi lkariimi mid asaga darti loola jeedo ikhlaas yacni kitaabkan annagana waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka wa kitaabkani inuu alla nooga dhigo tabaaraka wa dartii kuwa wax u gaadhsiiyey khaalisan liwajhi liwajhi lkariimi khaalisan walisunati nabiyihi moxamed sal ly slama waxaa kaloon allaha sarreeya weydiisanayaa inuu ka dhiga kitaabkani lisunnati nabiyihi muxammadan muxammadin muwaafiqa mid sunnada nabiga waafaqsan saasaan ilahay ka barya wa an yanfaca bihi cumuuma almuslimiin muslimiinta jamiica almuslimiina cumuumkaas wa an yanfaca bihi cumuuma almuslimiin ay jamiica almuslimiin ilahay waxaan weydiisanayaa inuu muslimiinto dhan ku anfaco ilahayna waan ku anfaco runtii kitaab barakaysan wey wa sala allahu waslama alaa nabiyina muxamed sal l naxariis iyo nabadgelyo allaha yeelo calaa nabiyina muxamedin nabigeeni moxamed sal slam wa calaa aali beytihi qaraabadii nabiga alathaari ee wan wanaagsanaa ilaahay nabadgeliyo naxariis allaha yeelo wa saxbihi alakhyaar iyo saxaabadiisii la doortaye ilaahay uu u dooray nebi muxamed inay saxaabo u noqdaan iyo waman tabicahum cidda ku raacday saxaabada biixsaanin wanaag ku raacay ilaa yowmi ddiin ay ilaa yawmi alqiyaama allah waxaa weydiisanaya tabaaraka wa tacaala inuu kitaabkan uu nagu anfaco sheekha kitaabkan noo qoray ee juhdi kusoo bixiyeyna caawa wuu naga hooseeyaayo ilaahay inuu janatulfirdows abaalkiisa u ka dhigo qabrigiisana ilaahay ogu nuuriyo su-aasha munkar iyo nakiira ilaahay ugu dhib yareeyo sadaqa jaariyana ilaahay uu oga dhigo annagana kuwa ku intifaaco gadaasha ilaahay uu dhigo wixii aan asiibay ayuha alaxiba mahad taasoo dhan alle keligiiba iskale maxaa yeelay waafajinta asagaa leh wixii aan gefay ama aan khalday ama cilmi la-aan ii geysay ama carabku iga dafay ama deg deg uu keenayna ilaah iyo rasuulla beri bay ka yihiin anna beri baan ka ahay cid alla ciddii aragtana way sixi kartaa way u furan tahay way iisoo sheegi kartaa halkaa saasa carabkaaga dhacay halkaa khaladkaasaad u fahamtay qalbi furan baan kusoo dhaweynayaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan mahad ballaan u celinayaa xamdiga alle kadib walaalaha ka dambeeyey fikirkan asaga ah iyo liqaagan iyo kulankan iyo safarkan maamulka iyo idaarada iyo qeybta dacwada masjidkan khaalid bin walid toronto canada toronto ilahay tobaaraka watacaala ujuur aan dhammaanaynin inuu ka siiyo hada wabillahi tawfiiq wsl اllahuma wslma wbaraka عlى muxamadi wعlى alihi وصaxaabati aجmaعin wالsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakatu